بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه إلهي بقى مهد اسكالي isugu keenkeenay masjid masaajidada ilaahay ka mide waxaynu maanta oy taariikhdu tahay tobanka shahrullaahi almuxaram cashura kun afar boqol soddon iyo kow soddon iyo labo aan dhehe waafaqsan lix iyo tobanka december twenty ten waxaynu halkan ka bilaabaynaa biidn illahi tacaala kitaabu tawxiid ama aynu aandhehe ee eh, fatxu mujiid waxaana inoo akrin doona biidn illahi tacaala sheekhunaa sheekh bashiir shil waxaan eh, ku akrinaynaa oo dersiga uu ku baxayaa masaajidka quba ee hays ku yaallo london aada baan idiin soo dhaweynaynaa وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله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 saarayeen atadri ma xaqu llahi cala alcibaad wama xaqu lcibaadi cala allah xadiidkii noocaas oo kale ay noo iman doono weeyaan towxiidku waa xaqa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ku leeyahay kaasoo ah in ilaahay loo keli yeelo subxaanahu wa tacaala cibaadada kaasoo ah kan ilaahay uu la soo diray ambiyada kaasoo ah kan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu u farad yeelay kuna waajib yeelay addoommadiisa in ay kelimadiisa kor ugu qaadaan lana dagaalamaan khalqiga intiisa kale qaala raxmat ullaahi tacaala caleyh الإمام محمد بن عبد الوهاب وقول الله تعالى وما khلqت الجiن والإنس إلا ليعبdون waxaa cadaynaya twxiidka بqowlihi تbaaraka وتaعaalى oo sheekhu kitaabkiisa wuxuu yahay inuu aayaddii qur'aanka ahayd ثuma xadiidkii nebiga ahaa عalayه الsalaaةu wasalaam daba dhigo ثuma baعda dalika wixii laga qaadanayay ee fahm ahaa ee laga fahmayay aayadaha iyo axaadiidtaas ayuu sheekha raacin doonaa saddexdaa martaba ayuu u sameynayaa baab walbaba baab walba waa keenayaa aayadihii ku soo arooray haddii aayado aynan jirinna axaadiistii ku soo aroortay aayadihii axaadiistii markuu keenana wuxuu keenayaa wixii masaa'il ah ee baabkaa laga qaadanaya laga fahmayey iyadoo masaa'isha laga fahmayay inta ay ka badan yihiin ayuu haddana laakiin wixii markaasi usuusha ahaa ama wixii guud ahaaneed ayuu meesha sheekha keeni doonaa raxmat tacaala caleyh qowli llahi tacaala baa u daliila wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun alle uu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqtu uma abuurin aljina umaanan abuurin walinsana uma abuurin ilaa liyacbuduun inay caabudaan mooye wax kale uma abuurin ahmiyada iyo danta laga leeyahay abuurka insiga iyo jinnigu waxay tahay rabbi aayaddaasuu ku caddeeyey subxaanahu wa tacaala uu leeyahay umaba aanan abuurin ilaa inay anigii caabudaan mooye laguma abuurin laguma abuurin hawlo kale waxaanaynu ku mashquulsannahay ee reeraha ah ee caruurta ah ee adduunyada ah waxaasoo dhan ilaahay nooma abuurin waxay imanaysaa bacda tawxiid illahi tabaaraka wa tacaala leanna rabbi subxaanah wa tacaala qur in badan inoogu tilmaamay sidaasoo kale rabbi isagoo odhanaya inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna waxaan la idin siiyey ee xoolo ah iyo caruurtan iyo reerahan iyo waxaana sida u kala rogaysaan waaba fidna weeyaanba maxaa yeelay ahmiyaddii lagu abuuray ay kaa mashquulinayaan shaqalatnaa maxay ahayd amwaaluna wa ahluna waxna mashquulinaya ee waxdaaniyada rabbi subxaanah wa tacaala iyo cibaadadiisii naga mashquulinaya wax kale ma aha ilaa waxa weeyaan reerihii iyo xoolihii iyo hantidii iyo wixii la mid a weeyaan saxaabaduna taa waa dareemeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin nebigayna oga dacwoodeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin salawaatu llah wasalaamu aleyh jawaabtii uu siiyey way inoo iman doontaa wa qowlihi tacaala alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala walaqad bacahnaa waanu dirnay fi kulli ummatin ummad walba waanu u dirnay rasuulan baanu u dirnay ummad walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo saaray wuxuu u diray rasuul rasuulkaa isagaa muxuu ummad walba ku oranayay naam sheekh ah. mhm. walaqad bacanaa waanu dirnay fii kuli ummatin ummad walbaba rasuula baanu dirnay rasuulkaasoo u odhanaya ummaddii loo diray an icbud allah war hoy ummad yahay ilaahay caabuda nabiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam ilaa iyo nabiyullaahi moxamed waxay ka sinaayeen risaala waaxid a ah weeyaan risaaladaasoo ahayd an icbud allah war hoy ilaahay la caabudo taasoo macnaheedu yahay laa ilaaha weeyaan wajtanibu aaquut taaquutkii ka fogaada oo ah ila allah wixii ilaahay ka soo haray oo dhan in laga fogaado wajtanibu taaguut macnaha waxa weeyaan sida alle u tilmaamay subxaanahu wa tacaalaa aayad kale rabbi uu ku oranayo subxaanahu wa tacaalaa markii uu tilmaamayay ambiyada iyo rususha ilaahay inuu la diray anicbud alle uu yihi subxaanahu wa tacaala waxaanu la dirnay waxay ahayd in ay ummaddooda gaarsiiyaan laa ilaaha ilaa ana facbuduun ummad walba iyo oo la diray waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dirayay rasuul rasuul walba oo loo dirayna wuxuu ku odhanaya waxay ahayd laa ilaaha ilaa ana facbuduun buu ilaahay leeyahay aniga mooye alle kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro keligayna ee caabudo cibaadada ii yeela saasuu rabbi lahaa subxaanah wa tacaala rusushana warkaasay ummadahooda gaarsiinayaan oo rabbi ka gaarsiinayaan xaggiisa subxaanah wa tacaala wa qowlihi tacaala baa u daliil ah waqadaa rabuka rabbigaa waa xugmiyey anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyahu isaga mooye wax kale inaydan caabudin wa bilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan samafal inaad u samaysaan rabbi subxaanahu wa tacaala waa xugmiyey amar buu ku bixiyey tabaaraka wa tacaala inaydan caabudin isaga mooye cid kale amar weeyaan rabbi subxaanah wa tacaala oo walaa ilaaha ila allah weeyaan wa bilwaalidayni waxaa xaqa ilaahay ku soo xigana waa xaqa labada waalid oo rabbi wuxuu yidhi wabilwaalidayni labadii waalidna ixsaanan inaad u samaysaan baa rabbi go-aamiyo amar ku bixiyey wa qowlihii alle uu yidhi subxaana wa tacaala wacbudu llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi ilaahay shay-an waxba ha la wadaajinina oo laa ilaaha ila allah weyaan iyaduna oo waxay ku tusinaysaa ahmiyada tawxiidka qur'aanka inta meel ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddex iyo tobankii sane uu maka joogay waxaa kusoo degay in ka badan ama gaaraysaba siday culimmadu tilmaamaan siddeetan suuradood oo qur-aanka ka mid ah siddeetankaa suuradood waxa mixwarkoodu ahaa ay ku dul wareegayeen waxay ahayd badanaana ay ka hadlayeen ilaahay subxaana wa tacaala waxdaaniyadiisa in dadka la baro oo ilaahay subxaana wa tacaala marba dhan uu ku tilmaamayey oo looga tilmaamayo olalahaa sidan ama sidan ama qisaha loogu keeno ama toosba ha loo faro waxay ahaataba wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu ha la wadaajinina bihi ilaahay shay-an waxba ha la wadaajinina walaa ilaaha ila allah weeyaan ilaahay caabuda keligii subxaanahu watacaala isagaa cibaado leh anwaaca alcibaadana way inoo iman doontaa cibaadada macnaheeduna waa wax allaale wixii ilaahay raalli gelinayo subxaanah wa tacaala wa qowlihi tacaala alla uu yidhi subxaana wa tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum waa saddexdii aayadood ee u dambeeye weeyaan suurat alancaam dhowrkii aayadood ee u dambeeye weeye suurat alancaam ee rabbi uu kaga hadlayay subxaana wa tacaala qul waxaad tiraahdaa tacaalow kaalaya atlu waa akhrinayaa maa shay baan xarama uu xaaraam yeelay rabbukum rabbigiin calaykum dushiina uu ka xaaraam yeelay waxa rabbi idiin diiday subxaanah wa tacaala ee rabbi uu yidhi waa xaaraan baan idiin akrinayaaye kaalay oo waa maxay anlaa tushrikuu bihi shay-an waxa ugu horeeya ee rabbi diiday subxaanah wa tacaala waxa weeyaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala wax lala wadaajiyo aayaduhu waa badan yihiin intaasuu sheekha kusoo gaabsaday raxmat ullahi tacaala caleyh qaala cabdullahi bni mascuudin baa wuxuu yidhi qaala ibna mascuud ibnu mascuud haddii la yidhaahdo waa cabdullahi bni mascuud qaala bnu mascuudin ayaa wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu man araada qofka raba an yandura inuu eego oo fiiriyo ilaa wasiyati muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebiga dardaaranku nooga dhintay ummaddan oga dhintay weeyaan dardaarankii nebiyullaahi muxamed ummaddan oga dhintay ma doonaysaa inaad aragtid allatii taasoo calayha khaatimatu taasoy ahayd gebagebadii iyo gunaanadkii noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshuu nebigu ku soo khaatumaystay ma rabtaa inaa aragtid wasiyadiisi iyo dardaarankiisii ma rabtaa inaa aragtid fi lqur'aani alkariim haddaad rabtid falyaqra' ha akhriyuu yidhi qowlihi tacaala alle uu yidhi qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum aayaddaasi ha akhriyo ilaa qowlihii laga gaaro waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subul kaasi waddadaydii toosneed weeyaane qaada rabbi uu yidhi ha raacraacina oo ha dabagelina wadooyinka yaryarka iyo wadiiqooyinka ha raacina amar rabbi weeyaan subxaana wa tacaala waa dardaarankii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa khaatumadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam meeshuu kusoo khaatumaystay ee ku dhammaatay xayaatadiisii weeyaan waa wasiyadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa yeeley nebigu alayhi salatu slam dardaarankuu nasiyey baa sidaas ahaa wa can mucaadi bni jabalin waxaa laga warinaya radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi mucaad kuntu waxaan ahaa radiifa nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam mucaadi bnu jabal abu cabdiraxmaan waa min alculamaai hadihi alumma culamaa asaxaabu ka mid ahaa raggii shabaabka ayuuna ahaa dhowr iyo soddon sanuuna ku dhintay maalinta qiyaamaha ahna ummaddan iyada ah culammadeedu horkici doonaa sida nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid kale wain kana fii sanadihi shay ayaa wuxuu tilmaamayey nebigu inuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh aclamkum bاlxalaali wاlxaraami mucaadi bni jabal lakin fii isnaadihi shay siday culimmadu tilmaamaan mucaadi bni jabal ayaa wuxuu odhanayey qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa radiifa nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam in badanna nebigu waan raacraaci jiray salawaatu llah wasalaamu aleyh nebigu aada uga faa'idaystay salawaatu llah wasalaamu aleyh nin dhalinyaro ah oo qur'aankii xifdiyey oo nebiga alayhi salatu wasalaam axaadiistiisa wax badan ka xifdiyey cilmiga kitaabka iyo sunnadana aada ugu dhunduleel u ahaa markaasuu wuxuu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mid raacraaco su-aalahana weydiiya xadiidkii dheeraa fii musnad imaam axmed wa sunan tirmidi ayaa u daliil aho yowma xunayn maalintii uu fursadda ka helay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu ku yidhi rasuulka allow akhbirnii bima yudkhilni aljanna wayubaacidni can innaar waxaa ii sheegtaa wax jannada ilaahayna igelinaya naartana iga fogeynaya rasuulka allow laqad sa'alta can cadiimin wainahu layasiru cala man yasarahu allah ila akhiri alxadiid xadiid dheer buu ahaa marka mucaad ibnu jabal baa wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifa nabiyi sala allahu alayhi waaalih wasalam nebiga alleh salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mid radiif u ahoo u fangashan ayaan ahaa dameer buu nebiga la saarnaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidii loo socday ayaa faqaala liya nebigo wuxuu ii yidhi yaa mucaad hoy mucaad ibnu jabalow atadri ma garanaysaa maa xaqu llahi cala alcibaad maa xaqu llah cala alcibaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa uu ku leeyahay addoommada ma garanaysaa inu makhluuqii dhammaan waa addoommo ilaahay weeyaan khaaliq iyo makhluuq baa loo qeybsamay khaaliqii wax abuuray iyo makhluuqii la abuuray addoommada ahaa iyagu alle subxaanahu wa tacaala khaaliqa ah addoommadan uu abuuray xaq wuxuu ugu leeyahay ma taqaanaa iyadoon la kala soocin ambiyadoodii iyo rusushoodii iyo kuwii kaafiriinta ahaa dhammaan ilaahay hal xaq buu ku leeyahay ma taqaanaa xaqa isagaa wuxuu yahay mucaadi wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi allah warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa yaqaana ma aqan haybada saxaabada waxay ahayd ay ka haybaysan jireen nebiga salawaatu اllah wasalaamu aleyh mucaad radi allahu tacaala canhu ardaa xadiidkan lafdi kaluu ku yimid isagoo tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu saddex mar u dhawaaqay weliba isagoo ku celcelinaya o odhanaya yaa mucaad qultu labayka wasacdayka yaa rasuula allah cabaar baa la socday haddana waa ku celiyo wuxuu yidhi yaa mucaad qultu labayka wasacdayka yaa rasuula allah qaala yaa mucaad mar saddexaadkii markaa kadib buu nebiga u sheegoo ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu aleyh atadri maa xaqu llahi cala alcibaad xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay ma taqaanaa faqultu waxaan idhi buu yidhi allahu warasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu yidhi xaqu cala alcibaad ilaahay xaqa uu ku leeyahay addoommadiisa waxa weeyaan an yacbuduuhu inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an waxna aynan la wadaajinin waxaqu lcibaadi waxaqu lcibaadi cala allah xaqa ilaahay addoommadiisa uu ku leeyahay waa inay caabudaan oo waxba aynan la wadaajinin ayib hadday addoommadii ka soo baxaan hawshaa ka war oo ilaahay keligii intay caabudaan oo cibaadada u gaar yeelaan aysan waxnana la wadaajinin markaa maxaa dhacaya addoommadu maxay xaq ugu yeelanayaan ilaahay marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa xaqu lcibaadi cala allah addoommadu waxay xaq ugu yeelanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa waxa weeyaan anlaa yucadiba inuusan cadaabin man laa yushrik bihi shay-an qofkaan isaga waxba la wadaajinin inaan ilaahay subxaana wa tacaala u marna iyo sinaba uusan u cadaabin qofaan isaga waxba la wadaajinin qofaan waxbaba la wadaajinin inuusan ilaahay taabanin weeye subxaana wa tacaala oo faraha uu ka qaaday cadaabkiisana ka fogeeyo faqultu mucaad arrintii aad iyo aad bay ula weynaatay waxay noqotay wax uu is yiraahdo malaha hawshani waa hawl khalqigoo dhanba ay ka tallaabsan karaan waxbaba aanan ahayn markaasuu wuxuu yidhi faqultu waxaan eri yaa rasuul allah haddayba sidaa tahay rasuulkii allow afalaa ubashir annaas saw dadka uma bishaareeyo afalaa ubashir annaas dadka saw uma bishaareeyo rasuulkai allow qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh way haboonaan lahayd in loo bishaareeyo khalqiga bishaarana way tahay laakiin laa tubashirhum ha u bishaaraynin maxaa dhacay oo fayatakilu markaas kelimadaasi ay iska tala saartaan sida in badanoo dadka hadda ah ay yaraadaan dhib male markaan dhimanaya waxaan leeyahy laa ilaaha ila allah soo lama dhihin man qaala man kana akhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna ha haddaba markaan sii dhimanayaan laa ilaha illa allah leeyahay maxaa ka macnaha sidaasuu ku leeyahy waxaa ka macnaah alle subxaanahu watacaala wuxuu oranayay markuu ka hadlayay arrintaa iyada ah yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya kay carabkiisa u sahlanayd dhaqankiisa u sahlanayd ku camalfalkiisa u sahlanayd waxay ka reebaysa ka hari jiray kaa un baa ilahay u yasirayaa markuu sii dhimanayana ka kale laakiin lagu kari maayo si kastood ugu tiraahdo lagu kari maayo ilaa aada arkaysa dadka qaarkii iyadoo loo laqinayo oo loo leeyahay laa ilaaha ila allah inuu hawlo kale iyo waxyaabo kale ku mashquulsan yahay aan la koobi karaynin falaa tubashirhum ha ugu bishaaraynin oo fayatakilu marka ay tala saartaan oo macnuhu waa maxay qofka inuu hawshiisii iska wato sidii iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa uu hortiisa yaallay inuu ilaahay u caabudo taasaa la doonayaa waxaa la diidan yahay inuu rajihii jaabka iska gashto weyaan rajada inaad jaabka iska gashatid oo tiraahdeed islaam baan ahay le cadaabi maayo aabbahay islaam buu ahaa awowgay islaam buu ahaa halkaasaan ka soo gaaray annagoo isir iyo farac baanu u leenahay diinta alle subxaanah wa tacaala camalkaaga iyo adigana dhan kalead u socotaan taasaa la diidan yahay weyaan akhrajaahu في saxiixayni bukhaariya muslim baa wariyey fiihi masaa'il haddaba masaa'il badan baa laga qaadanaya inta aanu soo tilmaannay masaa'il aada u tiro badan baa laga qaadanaya alula midda hore waxa weeyaan alxikma xikmada ka dambaysa fi khalqi ljini walinsi waxa loo abuuray jinniga iyo insiga xikmada ka dambaysa masaajid baynu joognaa in ilahay lagu caabudaa loogu talagalay guri baynu dhisanay qabowga iyo dhaxanta iyo roobka iyo kuleelka iyo cawrada in lagu asturo hawlahaasaa loogu talagalay adiga bini aadankaa maxaa lagugu talagalay waxaa lagugu talagalay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun weligaaba intaad ka dhimanaysa cibaada inaad wadid maxaa yeelay qul ina salaatii maxay ahayd waa nusukii wa maxyaaya wamamaati noloshaydii iyo geeridaydii iyo intii u udhexaysaba lilahi rabi alcaalamiin dhammaan dhaqankaaga dhawaaqaaga socodkaaga xarakaadkaaga hadalkaaga kulli inay yihiin cibaadaa la doonaya cunadaada aad cunaysaa cibaado noqonaysa oo nasashadaadaad nasanaysid baa cibaado noqonaysa oo seexashadaadii baa cibaado noqonaysa oo soo jeedkaagiibaa cibaado noqonaya mucaad ibnu jabal oo ka warramaya xadiidkan saxaabiga noo warinaya ayaa wuxuu odhanaya inii la axtasib anigu ilaahay baan ugu dhawaadaa subxaana wa tacaala jiifkayga markaan seexanayo saan ilaahay ugu dhawaado soo jeedkayga bu yiri si la eg macnihii soo jeedkaygaan ilaahay ugu dhawaadaa jiifkaygana oo macnihii waxaan niyeystaa hurdadan aan hurdayo inaan ugu xoogoobo oon ugu quwoobo taacada ilaahay subxaana wa tacaala oo hadhow aan taacada ilaahay anigoo firfircoon oo nashaad qabo oo aan gudan karayo shaqadaadan aad gudanaysid ee aada samaynayso adiga lacagha ha kaasoo gashay keliya ma ahe hadday tahay inaad bini aadamkii kaga maaranto hadday tahay inaad ilaahay subxaanah watacaala khalqigiisa kaga asturnaatid hadday tahay xalaal doon hadday tahay naftaada inaad quudiso awlaaddaada aad quudiso waa lagaa cibaado weeyaan waa laga ajir siinaya wax walbood qabataa cibaado noqonaya haddii dariiqa wanaagsan loola yimaado weeyaan alxikmatu xikmada ka dambaysa fii khalqi اljini wاlinsi abuuritaanka jiniga iyo insiga xikmada ka dambaysa yaa inoo soo caddaatay ta ana alcibaadata hiya tawxiid cibaadadu naf ahaanteeda la tilmaamayo waaba tawxiid weeyaan oo macnuhu waa maxay ha yaraado shaygu ama ha weynaado in ilaahay keliya uu leeyahay subxaanah wa tacaala in ilaahay keliya uu leeyahay famaa baaluka waxyaabihii ugu waaweynaa cibaadada haddii ilahay khayrkii loo iilay subxaanah wa tacaala oo waa maxay ducadii oo kale iyo waxyaabaha aynu arki doonno weeyaan alraja iyo alkhawf iyo wixii lamid a ah haddii ilahay hayrkii loo iilay shirki weeyaan taa iyadaa marka ta saddexaad waxa weeyaan masaa-isha laga qaadanayo ana man lam ya'ti bihi lam yacbud illah qofka aanan la imanin tawxiidkii ama cibaadadii aanan la imanin ilahay maba caabudinba tawxiidka qofka aanan la imanin rabbi muunan caabudin subxaanah wa tacaala maxaa yeelay cibaadadu waa tawxiid tawxiidka qofkaan la imaninna cibaado lama imanin macnuhu saas weeyaan oo macnuhu waxa weeyaan haddii qofku uu salaad tukanayo waa cibaado weeyaan salaada iyadaa ah haddii aanan ilaahay subxaanahu wa tacaala loo tukanaynin ee gudaheeda uu soo galo shay min alriyaai waasumca ah ilahay aqbali maayo subxaanahu wa tacaala cibaadadii naftirkeedii haddaanan ilaahay loo waxidin subxaanahu wa oon loo keli yeelin oo riya iyo sumca ay soo gasho ilahay ma aqbalayo subxaanah wa tacaala waana taata nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh noo tilmaamay xadiidkiisii uu odhanayay awalu man tuscaru bihim jahannamu halaath xadiidkii fi saxiixi muslim saddexda qof ee ugu horeeya ee naarta jahanname la gelinayo waa saddex weeyaan saddexdoodu maxay ahaayeen midkood waa mujaahid midkoodna waa qaari caalim ah midkoodna waa deeqsi xoolo qabeen ah kan qaariga ah kan mujaahidka la keenaya waxaa la leeyahay xaaladaadu maxay ahayd rabbi wuxuu leeyahy naftayda iyo xoolahaygii marna kagama gaabin wadada ilahi subxaana wa tacaala ilaaba la ii dilayba waddada alleh beenlow baa loo dhooranaya maxaa yeelay waad samaysay hawsha iyadaa in lagu yiraahdo fulaan waa jari geesi weeyaan bila dahab garaadda in lagu siiyo xoolo lagu siiyo taalo dheer lagu dhiso maalintii hebel la yiraahdo iyo wixii la mid ah waqad qiila iyadana waa lagu dhahay khalaas wadaniyad baad u dhimantay iyo wixii la mid ah ka kalaa la keenayaa waxaa la leeyahay isaguna cilmigan lagu baray maxaad u baratay rabbi wuxuu leeyahay cilmiga sidaasaan u firdhin jiray beenlow baa loo dhahayaa waxaad u baratay waxay ahayd in lagu yidhaahdo fulaan waa caalim waqad qiil waana lagu dhahay khalaas weeyaan adduunyada ay ahayd waxaad doonaysay adduunyadaadiina heshay hawshaadii waa dhammaatay albaabkaasi waa xirmay naartaa lagu horinaya ka saddexaadna waa qof xoolo ilaahay siiyey subxaanah wa tacaala dariiq walbana saa ugu bixinaya xoolihiisi masaajida ku bixi dugsiyadii quraanka ku bixi agoontii ku bixi araamiishii ku bixi meel allaaliya meeshii looga baahdo xoolihiisa ku bixinaya laakiin xoolo bixintaasi ilaahay dartii kama ahayna maxay ka ahayd waa la weydiinayaa maxay ahayd xoolahaaga waxaad u bixisay dariiq walba khayraan ku bixiyo rabbiyow maya bini aadamka waa laga qarin karaa lakin aladii yaclamu sira waakfa lagama qarin karayo alle lagama qarin karayo subxaanah wa tacaala rabbi wuxuu yidhaahdaa kadabta beenlow baa tahay xoolahaaga waad bixisay in lagu yiraahdo darteeda fulaan waa deeqsi weeyaan waqad qiila iyadana waa lagu dhahay hawshaadii waa dhammaatay saddexdaasaa ugu horreeya wax naarta loo kaxaynaya sababtu maxay tahay marka anna man lam ya'ti qofkaanan la imanin tawxiidkii lam yacbud illaaha ilaahay maba caabudinba fafiihi macnaa qowlihi meeshaa waxaa ku jira macnaha qowlka ilaahay uu yidhi subxaanah wa tacaala walaa antum caabiduuna maa acbud walaa antum idinku ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya ma acbudu waxaan anigu caabudayo araabica mas'alada afraada meesha ku jirta waxa weeyaan alxikmatu xikmada looga dan leeyahay fii irsaali rusul rususha soo diritaankeeda xikmada looga dan leeyahay rusul baa soo diray subxaanah wa tacaala rusushaasoo ilaahay subxaanah wa tacaala uu mar allaaliya markay ummadi dhammaataba jiil kala yimaadaba ilaahay uu soo saarayay subxaana wa tacaala ilaahay soo dirayay subxaana wa tacaala risaalo lala soo dirayay maxay ahayd xigmada ka dambaysay wax kale ma ahayne waxay ahayd xikmada ka dambaysa waxay ahayd an icbud allah wajtanibu aaguut walaqad bacadnaa fi kuli ummatin ummad walba waxaanu u dirnay rasuula an icbud allah wjtanib aaguut rasuul walba muxuu oranayay laa ilaaha ila ana facbuduun war hoy ilahay saasuu idin leeyahay subxaana wa tacaala rususha haddaba waxaa loo diray waxay ahayd lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja hadhow dadku inaysan ilaahay subxaana wa tacaala wax xujo ah aynan ilaahay xaggiisa u iilin oo ynan rabbi ow maxaa rusul noogu soo diri weysay rabbi ow maxaad ambiye noogu soo diri weysay bal ilaahay subxaana wa wuxuu ku oran doonaa awlam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar waja'akum nadiir qur'aanka alla inoogu sheegay subxaana wa qof la cumri siiyo cumriga wax lagu kala garto wax lagu kala sooco saw ilaahay idinma siinin subxaana wa tacaala haa waja'akum nadiir nadiirkiina saw idinma imanin haa haddaba maxay hawshu tahay weeyaan marka xaaladiinu maxay noqotay xaggeed marteen saasaa loo oran doonaa tashanaad waxa weeyaan ana arisaalata camad kula ummatin rasuulsha ilaahay subxaana wa tacaala risaaladii ay la yimaadeen ummad risaalo la-aan a ah ma jirtay risaaladu waa wada gaartay weeyaan risaaladii waa wada gaartay diinta alle subxaana wa tacaala wixii dhulkan saarnaa way gaartay intii la doonayay ta waxa weeyaan ana diina alambiyaai waaxid ambiyada oo dhan diintooda waa mid keliya maxaa yeele allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaqad bacanaa fi kuli umma rasuul ummad walbaba waxaanu u dirnay rasuul rasuulkaasi muxuu lahaa dhammaan rusushaasoo dhan hal kelimad bay wada lahaayeen oo waxay ahayd an icbud allah wajtanib aaquut laa ilaaha ila ana facbuduun kelimadaasay ku wada celcelinayeen sida nebigo alayhi salaatu wasalaam xadiidkii fi saxiix albukhaari uu ku tilmaamay ta kale diinta ambiyadu waaxidun mid keliya weeyaan ta toddobaadna almas'alaة اlkabiira mas'alada weyn waxa weeyaan ana cibaadaة allah ilaahay cibaadadiisu subxaanaه wa tacaala laa taxsulu kuma xasilayso إila bilkufri bالطaaguut cibaadada ilaahay maba ahaanaysa cibaado dhab ah cibaado barax la ma noqon karto ilaa bilkufri in lagu gaaloobo oo la inkiro mooyaane biطaaguut wixii ilahay ka soo haray in aad ilaahay cid ka soo hartay subxaanahu wa tacaala aad wax u leexaysid oo dhan inaad inkirtid weeyaan aad tidhaahdid maya ilaahay keliya le subxaanah wa tacaala cibaado dhammaanteed ilaahay baa iska le subxaana wa tacaala inaad tiraahdid mooye oo waxa kale oo dhan aad inkirta mooyaane si kaleba cibaadadaadii kuma xasilaysa weeyaan ana almas'alata alkabiirata mas'alada weyn ee ambiyadan oo dhan ay ku celcelinayeen iyo rususha alle subxaanah wa tacaala waxa weeyaan ana cibaadata allah ilaahay cibaadadiisu laa taxsulu ku xasili mayso ilaa bilkufri bitaaguuti taaguutka in lagu kufriyo mooyaane fa fiihi macnaa qowlihi baa ku jira alle uu yidhi subxaanahu wa tacaala faman yakfur bitaaguuti qofkii ku kufriya taaguutka oo wayu'min billaahi ilaahayna rumeeya faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa wuxuu qabsaday kaa isaga ah xarigii sugnaa ee dhabta ahaa buu qabsaday buu yidhi alle subxaana watacaala tacaala maxaa la yidhaahdaa athamina masalada sideedaad baa sheekhu ku caddaynaya oo taaguutka waxaa la dhahaa ana taaguuta caamun waa shay caam ah weeyaan oo waxa loola jeedaa guud ahaan waxa loola jeeda waxa weeyaan taaguutku fi kulli ma shay dhammaantii cubida la caabuday min duuni illahi ilahay sokaydii ilaahay sokaydii subxaana wa tacaala wax allaaliyo wixii la caabudo ayaa taaguud la dhahaa ama bini aadan ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama shaytaan ha noqdo ama awliya allah ha noqoto iyo qubuurihii la caabudayay wixii la mid ah hadhow waa lagu dhahayaa qabriya lama caabudo marba haddii iyagii la baryayo aliyo awliye alla la leeyahay oo la xiriirinayo o lalamaaninaayo waa la caabuday cibaadadii asalka ahayd ee baraxa la baa la caabuday weliba ta sagaalaad waxa weeyaan cidamu shani halaathati aayaatin cidamu shani siday u weyn tahay halaatha aayaatin saddexda aayadood ee almuxkamaati fi suurati alancaam rabbi ku tilmaamay cinda salafi siday ugu weyneyd saxaabada iyo kayrkoodaba oo ahayd aayadihii cabdullahi bni mascuud uu tilmaamaya weeyaane uu lahaa qofkii doonaya wasiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo khaatimadiisii ha akhriyo aayadaha saddexda ah ee u dambeeya weeyaan suuratu ancaam aakhirkeeda ah wa fiiha cashara masaa'il aayadahaana waxaa laga qaadanayaa toban mas'aladood baa laga qaadanayaa ulaaha midda ugu horeysa waxa weeyaan annahyu can shirki aayadahaasi waxay inoo diideen shirkigi oo alle subxaana wa tacaala qowlkiisa weeyaan atlu maa xarama rabbukum calaykum oo ah an laa tushrikuu bihi shay-an ilahay wuxuu naga xaraam yeelo waxa ugu horeeya waa shirkiga weeyaan alcaashiratu mas'alada tobnaad waxa weeyaan alaayaat almuxkamaatu fi suurati isra aayadaha iyaguna muxkamaadka ahe ku jira suuratu isra wa fiiha hamaaniya cashara mas'ala iyagana waxaa laga qaadanayaa sideed iyo toban mas'ale ayaa laga qaadanayaa bada'aha allahu ilaahay wuxuu ku bilaabay sideeda iyo tobanka mas'aladood biqowlihi buu rabbi ku bilaabay laa tajcal maca allahi ilaahan aakhar laa tajcal ha yeelin maca allahi ilaahay maciisa ha yeelin ilaahan aakhara ilaah kale ha yeelin oo fataqcuda markaasi aad ahaato madmuuman mid madmuum ah oo la dullaysto mid dambaabay oo la dullaysta aada noqoto oo makhduulan hoogay khasaaray wakhatamahaa alla wuxuu ku soo khatimay biqowlihi uu yidhi walaa tajcal maca allaahi ilaahan aakhar sidii laga bilaabay un baana lagu soo khatimay ilaahay maciisa ha yeelin ilaah kale ha yeelin walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay maciisa ha yeelin ilaahan aakhara ilaah kale ha yeelin oo fatulqaa markaasi lagugu tuuro fii jahannama lagugu tuuro maluuman adigoo ah mid lala dagaalamay madxuuranna hogay oo khasaaray ah lala dagaalamay oo colaad iyo dagaal lagu marsiiyey ilahay xaggiisa lagaala dagaalamaya subxaana wa tacaala wanabahana allahu subxaanah wa tacaala alle wuxuu ina dareensiiyey oo inagu baraarujiyey calaa cidami shani hadihi lmasaa'il sida ay u waawen yihiin mas'aladahan biqowlihi alle buu inagu dareensiiyey subxaana wa tacaala dalika mima awxaa ilayka rabuk min alxikmati intaa lasoo sheegay rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala dalika warkaas oo dhan buu u dhacayaa laga bilaabay oo lagu soo khatimay mima kii weeyaan awxaa ilayka adiga kuu waxyooday rabbuka rabbigaa kuu waxyooday oo min alxikmati ah weliba sidaas weeyaan buu yihi rabbi subxaana wa tacaala alxaadiyata cashar masalada ko iyo tobnaad waxa weeyaan aayatu suurati nisa aayadda ku jirta suuratu nisa tusama aayaddaasi waxaa lagu magacaabaa aayat lcuquuq aayadii cuquuqdeedu qadaa rabuka anlaa tacbudu ila iyahu bilwaalidayni ixsaananti weeyaan aayaddaasi waxaa lagu magacaabaa aayat lxuquuq weeyaan alaykum salam amatla jaak llah hayra xuquuqda aayaddii xuquuqda ka warramaysay weeyaan bada'aha allahu tabaaraka wa alla wuxuu ku bilaabay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wacbudu llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi alle shay-an hala wadaajinina aلthaaniyaةa cashar waxa weeyaan aلtanbih baraarujin calى wasiyaةi rasuuli الlahi salى اllahu عalيyh alي waslm cinda mowti wasiyadii iyo dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam waktigii geeridiisa iyo khatmadiisa ahayd wasiyadii iyo dardaarankii uu bixiyey waa qowlkii cabdullahi bni mascuud weeyaan athaalitثata cashara masalada saddex iyo tobnaad waa macrifatu xaqi اllahi tacaala calayna inaanu aqoonsanno ilaahay subxaana wa tacaala xaqa uu inagu leeyahay qowlkii waxa weeyaan nebiga alayh salaatu wasalaam xadiid mucaad bni jabal ta afariyo tobnaadna waxa weeyaan macrifatu xaqi اlcibaad in la ogaado addoommadu xaqa ay leeyihiin calayhi alle ay ku leeyihiin idaa addow waa xaqah idaa adduu hadday gutaan xaqahu xaqiisa ay gutaan alle subxaana wa xaqa alle hadday gutaan maxay ilaahay xaggiisa ku yeelanayaan subxaana wa tan toddobiyo tobnaad waxa weeyaan tan shan iyo tobnaad waxa weeyaan ana hadihi اlmas'ala masaladan oo tan ah laa yacrifuhaa ma garanayo akharu saxaabati waktiga nebiga uu sheegayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh akharu saxaabati saxaabada badankood maynan garanaynin mucaad baa loo sheegay markaasuu mucaad wuxuu damcay inuu saxaabada u wada sheegay intuu ka gaari karayo nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ha u sheegin oo markaasi ay tala saartaan waxaa la yidhaahdaa mucaad bnu jabal radi allahu tacaala canhu ardaa xadiidkan isagaa wuxuu ka warramay isagoo ay nafta kasii baxayso isaga oo ka cabsanaya inuu cilmi qariyo kitmaan alcilm maxaa yeelay ina aladiina yaktumuuna maa anzla allah ayuu alle ku caddeeyey subxaanah wa tacaala iyo xadiidkii nebiga salawaatu llahi wasalaamu aleyh nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu aleyh man katama cilman qofka qariya cilmi ilaahay uu baray subxaanah wa tacaala aljamahu allahu bilijaami min annaar ilaahay wuxuu subxaanah wa ku xakameeya xakamo naar ah isagoo naftu ay ka sii baxayso sakaraad ah yuu mucaad binu jabal radia allahu tacaala canhu ardaa ka warramay xadiidkan isaga mucaadna waa isagii ku dhintay shaam wuxuu ka mid ahaa raggii shaam furtay daacuunkii camwaas la oran jiray zamankii cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu ardaa ayay isagii reerkiisi iyo carruurtiisi dhammaan ku dhammaadeen marka saxaabada badankoodu maynan ogeyn masaladan iyada nebigu alayhi salaatu wasalaam mucaad buu u caddeeyey mucaadna aakhir xayaatii buu ka warramay axaadiid la mid ah baa jirto iyaguna bukhaariiyo muslim ay warinayaan sida xadiidka abu hurayra isna sidaasoo kale tilmaamaya maalin maalmaha ka mid ah nebiga la waayey salawaatu ullahi wasalaamu aleyh saxaabadii oo dhan baa raadiyey waa laisku isku dhex yaacay war xaggee nebiga ka baxay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qof walba hortiisa u cararay in la raadiyo maxaa yeele waxaa laga cabsaday in cadow intuu yimid nabiga ayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh si oola baxsadeen oo afduubeen sidii loo raadinayay abu hurayra oo helay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo beer dhex fadhiya markaasu wuxuu yihi rasuulka allow dadkiina waa iga dambeeyaan qof walbana waa ku raadinaya adaanan ku raadinaya rasuulka allow nebigu alayhi salatu salaam kabihiisu soo siiyo wuxuu ku yidhi qofka ugu horeeya ee beertan dhabarkeeda aad kala kulantid ugu bishaareeya janno ee laa ilaaha ila la dhahaya cumar bn khadaab buu noqday nebigaa la isula yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam adaa kusoo yiri abu hurayra haa rasuulka allow saayaan la dhihin maxaa yeeley cumar wuxuu yidhi waxaan ka baqanayaa dadku inay sidaa tala saartaan haye buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan ayuu la mid yahay isaguna marka kaana qiso gooni a ah weeyaan kanna waa qiso gooni a ah weeyaan laba xaaladood iyo laba waqti oo kala duwan bay ahaayeen saadis cashar masalada lix iyo tobnaad waxa weeyaan jawaazu inay bannaan tahay kitmaanilcilmi cilmiga in la qariyo lilmaslaxati loo qariyo maxaa yeele cilmigu waa ballaaran yahay cilmiga qaarkii waxaa laga yaabaa qofka cilmi gaabka ah ee aan waxba garanaynin ama diintaba ku cusub in cilmiga qaarkii uu ku noqdoba fitna ayaa dhici karaysa sidaa darteeda si tartiiba in markiiba wax loo baro weeyaan cilmiga uunan gaarinna aanan looga sheekaynin maxaa yaele rasuulka alayhi salatu wasalaam baa amar nagu siiyey qowlka cali bni abi aalibna sidaasuu ahaa radia allahu tacala canhu ardaa rasuulka alayhi salaatu wasalaam baa wuxuu odhanayay ma doonaysaan dadku inay beeniyaan ilaahay rasuulkiisa may oga sheekeeya dadka caqligooda waxay xambaari karayso ilmaha yar qadar buu leeyahay loo sheegi karayo qofka weynna qadar buu leeyahay qof walba cilmiga heer buu u taagan yahay xeerkaa u taagan yahay unbaa looga sheekayn karaa sidaa darteeda nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad bni jabal wuxuu ku yidhi maya dadka ha u wada bishaaraynin oo markaasi ay tala saartaan waxaa laga gartay meesha iyada ah in cilmigii dadkii aanan lagu wada simi karaynin waxaan waa cilmi bilkitaabi wasununa cilmi ku yahay dadkaan u wada sheegayaa siduu u dhan yahay inaadan oranine xikmada inaad fiirisid weeyaan xikmada in la fiiriyo maxaa la gaarsiin karaa maxaansan la gaarsiin karaynin caamadii qofka majliska uu fadhiyo majlis dalabat lcilmi amiya ma majlis caama ma majlis laisku wada dhex jira xaaladdu siday tahay in la dhowro weeyaan marka asaabicata cashar masalada toddobiyo tobnaad waxa weeyaan isticbaabu in la jeclaystay bishaarati lmuslim qofka muslimka in loo bishaareeyo bimaa yasuruhu wax farax gelinaya loogu bishaareeyo qofka muslimkaa in loo bishaareeyo oo wax farax gelinaya loogu bishaareeyo oo waa maxay hadalkii mucaad bni jabal baa ahaa rasuulkii allow dad kasta uguma bishaareeyo uu yiri mucaad rasuulkii allow dad kasta uma bishaareeyo marka qofka muslimkaa waxa farax gelinaya waa wax rabbi jecel yahay subxaana wa tacaala waa wax subxaanahu wa tacaala xaggiisa u dhoweynaya taasaa bishaarada dhabta ah taasaa bishaarada dhabta ah weeyaan qofka muslimka marka in loo bishaareeyo inay wanaagsan tahay yaa laga qaadanayaa athaaminata casharta sideed iyo tobnaad waxa weeyaan alkhawf in laga cabsado min alitikaali calaa sicati raxmat illah in la tala saarto ilahay naxariistiisa subxaana wa tacaala ilaahay naxariistiisa iyo satrigiisa inaan iska tala saaranno oon dhahno dad islaam aanu ahayn tan iyo abya ka soo jireen hawshana sidaasay weligeedba ku socotay sidaasayna ku dhammaanaysaa maya ilaahay naxariistiisa iyo cafwigiisa iyo waa shay weeyaan ciqaabkiisuna waa shay weeyaan aayad keliyaana ilaahay ku jamciyey subxaanah wa tacaala kaafir dhanbi maxay ahayd waqaabil tawbi he shadiid alciqaab ilaahay waa kaafiru dambi weeyaan sidaasuu qofku leeyahay laakiin hadduu og yahay shadiid alciqaabna inuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala arrintu sidaas ma ahateen maxaa yeel maalin maalmaha ka mid a ah, yaa saxaabada iyagoo welwelsan oo murugaysan nebigu la kulmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa dhacay wuxuu ku yidhahda rasuulka allow wax walba oo nalagu farad yeelay waxaan kari karnay ahayd laakiin waxaaba ilaahay soo dejiyey aayad aanan kari karaynin oo waa maxay in tubduu ma maxay ahayd aayaddii lilahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi he wain tubduu maa fii anfusikum aw tukfuuhu he yaxaasibkum bihi llah waxa naftiina gudaheeda ahaaday haddaad muujisaan iyo haddaad qarisaanba ilahay waa idinkula xisaabtamaya wax allaala waxa qalbigaaga kusoo dhaca markaasay yidhahdeen hadda qalbiga bini aadamka wax walbaa kusoo dhacaya aayadani maba kari karayna rasuulka allo rasuulku wuxuu yidhi sidaa ha samicnaa wa aacnaa dhah ilahay u hogaansama ilahay isagaa takfiif keenaya subxaana wa tacaala samicnaa wa aacnaa bay yidhahdeen rasuulka allow alla ilahi waa saasaanu yeelayna rabbi subxaanahu wa tacaala takfiifkii buu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka hadduu u qabto wax allaaliya wax laabtiisa ahaaday wax fakanayaa yar wax fakanayaa yar marka qofka inuusan marnaba isdhiganin oon dhihin intaasoo salaadoodaan tukaday intaasoo sadaqa aan la baxay intaasaan masaajidka ku xirnahay ahlu khayrkii baan ku xirnahay wanaaggaan la imaada xumidaan ka fogaada intaasoo qof baan khayr ugu yeeray inaadan sidaa isdhihin weeyaan maxaa yeelay waxaagoo dhan maxaa isku fuuqsanaya lain ashrakta maxay ahayd layaxbaطanna camaluka hal mar oo shirki kaa dhaco baa ilaahay ku baabi'inaya waxaago dhan weliba rususha allah lagu yihi warkaa ambiyadii horena waa loo waxyooday nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa loo waxyoodo waa la faray oo waxaa la yidhi adigiyo rusushii kaa horreeyeyba waxaa ilaahay idin leeyahay subxaanahu wa tacaala lain ashragta layaxbaطanna camaluk haddaad shirki ku dhacdaan camalkiinni waa buray marka wax badanoo camalka buriyaa jirana aan shirkigaa keliya ahayn maxaa yeele alla markuu ka warramayo subxaana wa tacaala kuwa nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka hebaysanayna codka kor ugu qaadaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum e fowqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqawli kajahri bacdikum libacd he an taxbata acmaalakum wa antum laa tashcuruun wax badan baa camalka buriya intaa keliya maaha inaan lagaba habaysanin nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii shalay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo joogo codka kor in loogu qaado la diiday maanta axaadiistiisaa noqonaysa in laga hebaysto xalaqaadkii cilmiga diinta meeshii lagu hayay aan codka kor loo qaadin idab lala yimaado taasaa la doonaya wa ilaa qofka haddii istihzaa iyo jeesjees ay ka noqoto uu ku jeesjeesayo xalaqaadkii cilmiga bilkitaabi wasunna camalkiisa isna waa buraya wa antum laa tashcuruun adoonan ogeyn weliba adoonan ogeyn weliba marka acmaasha waxa buriyey waa badan yihiin qofka inu is ilaaliyo weeyaan inaadan marka aadan isdhihin intaasoo khayra ku yaala wax yar oo kaa dhacay baa laga yaabaa inuu ilaahay ku burburiyo waxaagoo dhan marka tasdeed iyo tobnaad waxa weeyaan alkhawfu in laga cabsado min alitikaal waa tala saarasho calaa sicati raxmat illah ataasicata casharta sideed iyo tobnaad waxa weeyaan qowlu lmas-uul qofka wax la weydiiye inuu dhaho camaa laa yaclam wuxuunan garanaynin waxbaa la weydiiyey mana yaqaano allahu warasuuluhu aclam sida mucaad ibnu jabalba u yidhi alcishruuna masalada labaatanaadna waxa weeyaan jawaazu inay bannaan tahay takhsiisi bacdi annaas dadka qaarkii in lagu gaar yeelo bilcilmi lagu gaar yeelo duuna albacd dadka kale iyadoon lagu gaar yeelayn dadka qaarkii in cilmigii bilkitaabi wasunna lagu gaar yeelo way bannaanta imaa fahamkoodaa gaarsiiyey imaa cilmigoodaa gaarsiiyey imaa deganaashahoodaa gaarsiiyey iyo wixii la mid a ah, qalbigooda xambaari karaya iyo wixii la mid ah waxa laga yaabaa dadka kulligood inaynan wada xambaari karaynin oo qolo kale marka loo sheegaba inay markiiba kufri ku dhacaana dhici karaysa inay markiiba kufri ku dhacaana baa dhici karaysa nebigu alayhi salaatu wasalaam mucaad bin najwal buu si gaara ah ugu sheegay marka taasaa laga qaadanaya alxaadiyati walcishruun tal labaatanaad waxa weeyaan tawaaducuhu sala allahu alayh waalih wasalam nebiga alayhi salaatu wasalaam siduu u ahaa mid aad iyo aad u fudud oo aanan iska dhigin qof culus aanan dhihin anigu rasuul allahn ahay iyo ragga dhabaradiisa waa in laygu xambaariya garbaha dadka iyo ah, waa in aniga wadada la ii baneeyo iyo waa inaan lay horkicin iyo wixii la mid a nebigu alayhi salaatu wasalaam midna ma oran jirin nebigu wuxuu ahaa mid aada u hooseeya tawaaduc waa hooseyn weeyaan nebiga khuluqdiisana way ahayd salawaatu llah wasalaamu aleyh alla uu tilmaamay wainaka lacalaa khuluqin cadiim nebiguna waa ina amray bal ilaahay baa ina amray annagana xadidka fi saxiixi muslim nebigu waatuu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina allaha amarakum an tawaadacuu ilaahay wuxuu amar idinku siiyey ummad yahay inaad tawaaducdaan ilaa qaarkiin qaarka kale uusan ka sara marin iska sara qaadin weeyaan oo waxaa la diidan yahay qofka intuu xabadka garaaco aniga inuu yidhaahdo wax allaale wixii aniga ah ka fogo weligaaba maxaa yeeley anigu hadday faa'iido leedahay ibliis bay gaarsiin lahayd ana khayru minhu buu yidhi laakiin in ilaahay lacnadiisii ay ku dhacdo inta qiyaamaha laga gaarayo haddii qiyaamaha la gaarana cadaabkii weynaabuu u laabanaya ee alle inoo tilmaamay subxaanah wa tacaala meeluu ku baxsanaya male marka tawaaduca nabiga weeye salawaatu اllah wasalaamu aleyh lirukuub اlximaar inuu dameer fuulay inuu dameer fuulay nabiga aleyh salaatu wasalaam maca alirdaafi calayhi weliba keligii ma saarnayne waa lala fangashanaa nabiga aleyh salaatu wasalaam waa lala saarnaa weliba waa ummadda amiirkeedii weeyaan inta ilaahay abuuray buu u khayr badan yahay khalqiga alle subxaanah wa tacaala bilikhtilaaf sayid walada aadam weeyaan haddana maca dalika nebigu alayh salat slam dameerkana waa fuulayay waana lala fuulayo ninka dhalinyarada ah ee saxaabada ala fuulayay nabiga alayh salaatu wasalaam hadduu awr saaran yahay baa lala fuulayay xajul wadaac waad garanaysaanoo usama iyo ninkii la oran jiray eh, fadl ibna cabaas iyo raggaasoo dhan baa nabiga la fuulayay salawatu llah wasalaamu aleyh mucaad ibnu jabal dameerkanuu nebiga la saarnaa cufayr baa la oran jiray meeshaa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisay ku tusinaysaa tulowma na lagu kari lahaa dameer inaan raacno maanta raggeena gawaarida bartay athaaniyata walcishruun masalada labiyo labaatanaad waxa weeyaan jawaazu lirdaafi cala daaba inay bannaan tahay hal dameera ama faras ama rati iyo wixii la mid a ah, laba iyo saddexba in lagu raaci karayo labiiyo saddex in lagu raaci karayo waa haddii uu xambaari karayo weyaan haddii uu xambaari karayo in lagu raaci karo athaalithata walcishiruun masalada saddex iyo labaatanaad waxa weeyaan fadiilatu mucaadi bni jabal mucaadi bni jabal fadliga uu leeyahay inuu saxaabada wax dheer yahay bay ku tusinaysaa in badan oo ka mid ah maxaa yeele nebigu alayhi salaatu wasalaam cilmi khaasu isaga baray saxaabada kale xadiid aanan gaarin baa isaga keliya la gaarsiiya isagana waa na soo gaarsiiya fadliga uu leeyahay bay ku tusinaysaa alraabicati wاlcishruuna waxa weeyaan cidamu shani hadihi اlmas'ala baabkan isaga ah mas'alada uu ka warramaya siday u weyn tahay tawxiidku siduu u weyn yahay yaa laga qaadanaya baabu fadli tawxiidi wma yakfuru min aلdunuubi waqowli اllahi tacaala aladina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin wuxuu u baab yahay fadliga tawxiidku leeyahay iyo waxaa uu dhaafayo tawxiidka oo dunuuba ilaahay ku dhaafayo subxaana wa tacaala iyo qowlkii alle uu yidhi subxaana wa tacaala waa kuwa aamanuu alle rumeeyey walam yalbisuu aanan ku dheehin iimaanahum iimaankoodana bidulmin waxba dulmi aanan ku dheehin dulmiga halkan la sheegayana waa shirkigii weeyaan shirkiga waa dulmi weeyaan ilaahay baa dulmisay subxaana wa tacaala dulmi ka weynna ma jiro dulmiga ilaahay la dulmiyo subxaana wa tacaala wacan cibaadaة nasamati waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa waa reer ansaareed weeyaan isaguna qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man shahida an laa ilaaha ila اllah man shahida qofka ka markhaati kaca qalbigiisa iyo jawaarixdiisa iyo camalkiisa iyo waxoo dhan baa loola jeedaa man shahida qofka ka markhaati kaca an laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudaa inuusan jirin ilaahay mooyaane waxdahu keligii laa shariika wadaag inuusan lahayn lahu ilaahay وأna muxameda ta kale ka markhaati kaca muxamedna inuu yahay cabduhu iyo warasuuluh wa ana ciisa sidoo kalena ka markhaati kaca nabiy llahi ciisa cabdullahi inuu yahay addoonkii alleh iyo warasuuluhu inuu yahay rasuulkii alleh sida nebi moxamed oo kale cabdi iyo rasuul alleh inuu yahay addoonkii alle weeyaan rasuulkii alle weeyaan meeshaa maxaa ku baxaya waxaa ku baxaya in nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam la yiraahdo addoon ilaahay maba ahaynba ama laga sara mariya addoommada waxaa ku baxaya nebi ciise in la yidhaahdo wiilkii alloo ahaa waxaa meesha imanaysa kulli inay addoommo ilaahay yihiin subxaana aladii asraa maxay ahayd bicabdihi laylan addoonkiisii dheelmiyey weeyaan waa xaaladii iyo mowqifkii ugu sharafta badnaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay rabulciza jala wacalaa habeenkaa isaga a ah weeyaan ayaa la leeyahay subxaana aladii asraa bicabdihi lafdiga addoonnima nebiga la siiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa haayada qofka uu gaari karayo waa addoonnimo weeyaan inuu qiro inuu addoon alle yahay subxaana wa tacaala waa sharafta kama dambaysta ah waa mansilada ugu sarraysa en gaari karayno inay darajo weeyaan adduunyada ummaddaas ama dawladdaasi darajada ugu sarraysa waa maxaa madaxweyne qofka inuu noqdo ama boqor noqdo soo ma bini aadan haddaynu nahay darajada ugu sarraysa inu gaari karayno waa addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala inaynu qiranno oon la nimanno addoonnimada iyo waxay keenaysayba iyo waxayna faraysay wa kelimatuhu inuu qiro weeyaan nebiyullaahi ciisa kelimadii inuu yahay alle oo alqaaha alle uu ku riday ilaa maryama maryamo xaggeedii kelimadii kun ahayd weeyaan wa ruuxu minhu ruuxdii alle inuu yahay waljannatu sidoo kale inuu qiro weeyaan kulli waxay ku xiran tahay man shahida an laa ilaaha ila allah man shahida ana aljannata xaqun qofka inuu qiro weeyaan qofka qiraa jannada inay xaq tahay oo abuuran tahay oo ay jirto maantadan maantada ah maanta in ay jirto jannadii wanaarana xaqun sidoo kale iyaduna inay xaq tahay oo ay tahay wax abuuran oo ilaahay abuuray oo inta cusaada a la gelin doono adkhalahu llahu qofka intaa la yimaada oo waa maxay rabbi buu qiray subxaana wa keligii inuu yahay wadaagna uusan lahayn nebi moxamed inuu addoon alle iyo rasuulkiisii yahay nebi ciise inuu addoon alle iyo rasuulkiisii yahay kelimadii alle maryamo xaggeedii u ridayna uu yahay iyo ruuxdii alleh jannadii inay xaq tahay naartuna xaq tahay shantaa shay weeyaan qofka qira buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam shantaa shay adkhalahu allaahu ilaahay waa gelinayaa aljannata jannadu ilaahay gelinaya calaa maa kaana min alcamal wax allaali waxa camalkiisu ahaadaba camal allaaliyo camalkiisu intuu yahayba haba yaraada hadduu doone ilahay jannaduu gelinayaa meeshaa maxaa laga garanayaa tawxiidka weynanka u leeyahay iyo fadligu leeyahy waxaa kaloo laga garanayaa wax badan oo dunuub ahoo yaryarayd in ilaahay kuugu dhaafayo fadliga tawxiidka dartii fadliga towxiidka dartii inuu ilaahay kuugu dhaafayo akhrajaahu bukhaariyo muslim baa wariyey walahumaa waxay leeyihiin bukhaariyo muslim xadiid kale oo fii citbaan citbaan ibnu malik ninkii la oran jiray weeyaan fa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu fa ina allaha xarama cala annaar ilaahay naartiisa waa ka xaaraam yeelay man qaala qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye oo gaalkiiba sotan uu leeyahay maaha waxa laysku dhaafay waa intan dambe ogow bidalika arrinkaa qof dhahaa ma jiro wajha allah ilahay wejigiisa isago oola jeeda ikhlaas waxay la imanayso uu la yimaado waxay farayso uu la yimaado waxay ka reebayso uu ka fogaado qof sidaas sameeyaa ma jiro ilaa ilahay jannadiisu gelinaya subxaanah wa tacaala fa ina allaha alle xarama cala annaar naarta waa ka xaaraam yeelay oo jannadiisuu gelinayaa waa ka ratimaysa man qaala qofka dhaha laa ilaaha ila allah oo taabiciintii markay fasirayeen mujaahid iyo ragga la midkaa waxay odhanayeen iyo cigrame iyo ragga la midka ah macnaha laa ilaaha ila allah waxa weeyaan miftaaxii jannada furihii jannada weeyaan furo walbana wuxuu leeyahay ilka weeyaan ilkaha laa ilaaha ila allah waa acmaashi weeyaano waa salaadii iyo siyaamkii iyo zakadii iyo xajkii iyo wax allaala wixii la faray iyo wixii lagaa reebo ood ka fogaatid furaha noocaasa sidaa u dhammaystiran haddaad wadato ee ilkahaasoo dhan ay sidaa yihiin waa kuu furaya albaabkii jannada laakiin haddii furayaashaadu ilkaha wax ka maqan yihiin bal furahaaga meel kale ku day adigu ma furaya suurtagalna maaha maxaa dhacay isku ilka maaha sidaasoo kale weeyaan marka haddaba وعن أبي سعيد الخdري waxaa laga warinaya رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم qاala wuxuu yihi qاala موسى rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام baa inooga waramaya نبiy llahi muسى wuxuu yihi yaa rabbi rabbigayow calimnii ibar shay-an shay ibar adkuruka aan kugu xuso waadcuuka macnaha shay xuskaaga oo hombadiyo carabkayga aan ku badiyo waadcuuka bihi anna kugu barya rabbiyow qaala markaasaa rabbi wuxuu yidhi yaa muusa ina nabiy llahi muusa keliimullah buu ahaa ilahay buu la hadli jiray subxaana wa tacaala markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala qul waxaad dhahdaa laa ilaaha ila allah kelimadaa un ku celceli haddaad doonaysid qaala markaasaa nabiy llaahi muusa waa yaraystay kelimadii oo wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiiyo kelimadan iyadaa isaga wuxuu sugaya kelimad cusub iyo wuxuunan garanayno loo faa'iideeyo laakiin wax addoommada alle subxaana watacaala kulligood ay wada odhanayaan yaa loo waramay looga waramay markaasuu wuxuu yidhi yaa rabbi kulla cibaadak rabbi oo addoommadaada dhammaantood yaquuluuna waxay leeyihiin haada kelimadaasay wada odhanayaan qaala markaasaa wuxuu yidhi rabbi yaa muusa muusow low ana samaawaati asabc haddii toddobadan cir iyo caamiruhunna wax allaaliya waxaa degan hayri inaan alle subxaana watacaala samaawaadku ka sare noqday isaga marka laga reebo iyo rabbi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wax allaaliy wixii toddobadaas sama ka sarreeya iyo wax allaala wixii camiraya aniga kayrkay ah walaradiina sabca iyo toddobada dhul iyo wax allaala waxaa camiraya weeyaan haddii kulligooda fi kafatin miisaanka dhinac laga saaro he oo walaa ilaaha ila allahna fi kafa kelimada laa ilaaha ila allahna miisaanka dhinaciisa kale la saaro inan shaygii qofku miisaananaya inan dhinac baa la saaraa kiiladii iyo labadii kiiliya waxay ahaydna dhinac baa la saaraa markaasaa la eegaa carabka miisaanka dhinacee u dheelinaya dhinac uu yahay mahay dhinaca kale ayaa wax laga qaadaa markaa hadday alaabtii tijaarada ahayd ee la miisaanaya xaggeeda u badatan iyadaa wax laga dhimaya hadday yaraatana waa lagu daraa ilaa ay isla ekaato marka rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala haddii laa ilaaha ila allah dhinac la saaro toddobadan same iyo waxaa camiraya malaa'ig ah dhulalkan iyo waxa camiraya makhluuqaadka kalaana dhinac la saaro laa ilaahna halkan baa la saaray laa ilaha illah baa ka culays badinaysa macnaa waxay ku tusinaysaa halkaasi siday u xoog badan tahay wax la sahashado oo la fududaysta inaynan ahayn wax carabka lagu badiya inay tahay rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maalat bihinna waa ka culays badinaysaa maalad waa iilanaysaa weeyaan bihinna way la iilanaysaa laa ilaaha ila allah baa la iilanaysa oo la leexanaysa oo dhulka ayay dhacaysaa weeyaan rawaahu ibnu xibbaana walxaakim wasaxaxahu xadiidkan isagaa dacfi baa ku jira maxaa yeelay xadiidka waxaa werinaya ibnu xibban iyo xaakim nisaa fi sunan alkubra buu ku werinaya abu yacla musnadkiisu kusoo saaraya abu nacim fi lxilya imaamu lbagawi fi sharxi sunna ku werinaya musanaf ibn abi shayb uu ku sugan yahay imaamu lbayhaqi fi lasma wasifaat wagayri dalika imam tabarani fi ducaa laakiin daruqdiisa oo dhan wuxuu ku arooray waxa weeyaan ninkii la oran jiray daraaj abisamx ayaa warinaya an abihaym buu ka warinaya ilaa akhir saasuu kusoo arooray xadiidkan can abi saciidin alkhudri sanadka marka dacfi baa ku jira oo ninka daraaj abisamxi ah ayaa culimada ay wax ka sheegeen sida imaam axmed ibn xambal iyo abi xaatim iyo imaamu daara qutni iyo ragga la a ah waa daciifiyeen laakiin macnahan isagaa ah, axaadiid badan baa kusoo aroortay sida xadiidu lbitaaqa oo isagu aad iyo aad mashhuur ah cinda alculamaa oo wuxuu ahaa rabbi subxaanahu wa ayaa qofka marka acmaashiisa loo miisaamo qofka ayaa waa la keenayaa maalinta qiyaamaha waa la miisaamaya acmaashiisu aada u tiro badan oo sayi-aad ah markaasaa qofka waxaa lagu yidhaahdaa rabbi ku yidhaahdaa subxaanah wa tacaala acmaashaadii ka waran rabbi o kulli waxaan sameeyey halkan iyaalaan waa arkaa buu dhahaa markaasaa lagu yidhaahdaa wax kaa maqan inaba ha yaraatay acmaashaadii ama jiraan wuxuu odhanayaa maya rabbiyo rabbi wuxuu yidhahdaa bal si fiican ha loo dhowro wax kaa maqan ood xusuusata ma jirtaa maya markaasaa lasoo saaraa warqad yar ay ku qoran tahay laa ilaha illa allah xamaashiisii ah kana kaa maqan maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala waa axkamu alxaakimiin acdalu lacaadiliin weeyaan rabbina subxaana wa tacaala addoommadiisa ma dulminayo wama allahu yuriidu dulma lilcibaad markaasuu wuxuu odhanayaa rabbi ow sijilligan iyo warqadan yari maxay ka taraysaa sagaal iyo sagaashan warqadood oo xumaan uu sameeyey halkan buuxe tan halka caba ah maxay ii taraysaa rabbiyo waa isdhiibay inuu naar gelayo go'aansaday markaasaa loo miisaamaa miisaanka loo saaraa warqadii yarayd tii kale oo halkan u dheeliyey xumaantii oo kulli ay hoos gashay yaa warqadii yarayd miisaanka loo saaraya iyadii baa culays noqonaysa wuxuu dhan ka raajixsanaanaysa marka sidaasaa qofkii marka ilahay subxaana watacaala tacaala naxariistiisa iyo fadligiisii uu ka helaya laa ilaha illa allah marka wax sahlan maaha qofka carabkiisa ku badiya waxaa suurtagal ah ay u badan tahay markuu sii dhimanayana isagoo laa ilaha illa allah ale inuu dhimanto oo markaas ilahay subxaana wa tacaala uu ku daro kuwii nabiga inoo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh carabkiisa ku tilmaamay oo nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh man kana akhir kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala aljanna inuu qofku wuxuu badin jiray buu ku dhintaaye weli tirmidiyi wuxuu warinayaa o xasanahu can anas bni malik radi allahu tacaala canhu qaal samictu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi anas ibnu maalik baa wuxuu leeyahay waxaan maqlay rasuulka alle oo dhahaya qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi waa xadiidu lqudsi weeyaan marka rablcizi jela wacalaa baa wuxuu leeyahay waa xadiidu lqudsi weeyaane rabbi wuxuu oranayaa tabaaraka wa tacaala ya ya bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqiitanii laa tushrik bi shayئa la ataytuka biquraabiha makfira xadiidku intaa waa ka dheeraa xadiidku wuxuu ahaa ya bna aadam inaka ma dacawtanii warajawtanii gafartu laka walaa ubaali ma kana fiik ya bna aadama low balaga dunuubu canana asamaa haddii alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ibna aadanow isagoo inala hadlaya haddii inta aad aniga baryayso oo aad aniga yaa rabbi yaa rabbi aad igu hayso oo aad ii rajaynayso oodan awliyo kale iyo meel kale aadan ka daba wareeganaynin sheekh cabdiqaadir jaylaaniyo sheekh uweysow sheekh maxay sii sheeg hadda intii tirada badnayd haddaadan intaa midna aadan odhanaynin ood yaa rabbi yaa allah keliya aada leedahay rabbi wuxuu ku leeyahy ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii intaad i baryayso ood i rajaynayso kafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana fiik wax allaaliyo waxa gudahaaga ahaaday wax allaala waxaad la timid ee macaasi ah walaa ubaali danna kama lihi laakiin shardiga waa maxay shardigu waa inaadan mushrik ahayn allii awliya alla haddaad isku xirtay salaadaaduna toosnayd dan lagaama laha waxa aad baryaysana ilaahay dan kama laha subxaana wa tacaala maxaa yeelay alle subxaana wa tacaala cid kalaad cid kalead ku lamaanisay alle subxaana wa tacaala cid kalead faraqa ugu gunuday keligii inuusan waxba qaban karaynin baad qirtay awliye allaad ku lamaanisooo tiri ilaahay subxaana wa tacaala kuma kalsooniya bal idinna garab gala alleh hawshaydan alliyo awliye allaan ku ogahay sidaas weeye macnaheedu alle kuma kalsooni weeyaan subxaana wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabda allah ba ku yidhi subxaana wa tacaala xadiidkaasi saxiix weeyaan oo sheekh naasir waa saxiix yeelayaa silsilat alaxaadiid asaxiixa halkaasuu ku saxiix yeelayaa macnahan macno la midna ibn cabaas baa werinaya fi sunani daarami wagayri daliku ku soo arooray rabulciza wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ya bna aadam low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi alardi khataaya dhulkan muggiisa oo dunuuba haddaad iila timaado uma laqiitanii dabadeedna aad ila kulanto laa tushrik bi shay-an adigoon waxba ila wadaajinaynin la ataytuka ana waa ku imanayaa biquraabiha oo waxaan ku siinayaa biquraabiha dhulka muggiisa oo makfiratan dembi dhaaf ah dembigaagu intee dhanna